ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا والاليال كلنتي وعنا ونكسني للهانتين بامير والبوت جوكتان kusoo dhowaada wararkeenii duhurnimo oo uu idinkaga imaanayo stuudiyaha idaacadda codkaan saarta waa maalinnimo isniina bisha hijriyaduna waa koo iyo tobanka bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka kuna beegan sideed iyo tobanka bisha maarso labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad si toosa inoogala socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkaan saarta blogsport com iyo sidoo kale janaladeenna telegramka facebooka youtube-ka iyo twitterka wararka ugu doorkadoon ee idaacaddeena maanta idiin haysaa waxaa ka mid a ah, jaasuus u shaqaynayay nidaamka nuseeriyiinta oo la khaariijiyey iyo weriyo u shaqaynayay telefishinka kaabul oo isna la toogtay wararkeenna maanta waxaad kaloo ku dhegaysan doontaan hadduu eeba idmo dabaylo xoogan oo ku dhuftay xuduudbeenaadka u dhexeeya ciraaq iyo suuriya iyo sidoo kale daad ba-an oo isna haleelay gobolka nebraska ee maraykanka waxaa sidoo kale wararkeenna ka maqnayn howlgalo kala duwan oo ka kala dhacay wilaayooyinka dowladda islaamiga khuraasaan ciraaq iyo shaam soo saaraha barnaamijkeena waa walaalkeen abudijaan asomaal warkana waxaa inoo soo jeedin doonaa walaalkeen abu xafsa dhanka farsamaduna waa macalin abu usaama هاتنا ولا يلان إذن كوبر ولا لكن أبو حفصة وينوسو تشيدين يو ولا لكها يوك وكل وعاد وحيسا وقد أسرجوا خيل المنور الضراما وسلوا من الحق المبين الحسام تراهم إلى العلياء طاروا هياما إلى جنة الفردوس شدوا الزماما وقد أسرجوا خيل المنون aad baad u mahadsan tahay walaalka abu zayd allah ku xifdiyo aan ku bilowna wilaayada islaamiga albaraka waxaa la dilay jaajuus ku shaqaynayay nidaamka nusayriyiinta suuriya xili lagu togtay hareeraha dibyaan ee gobolka deerazuur waxaana lagu dilay hubka baskoolada allah ayaana ku mahadsan waxaan ku guda jirnaa wararka deerazuur waxaa la dilay laba ka tirsan ciidanka murtadiinta b k k-da sidoo kalena waxaa la dhaawacay saddex kale kadib markay ciidamada dowladda islaamka kamiin u dhigeen deegaanka shaxiil ee deerazuur allah ayaana ku mahadsan wakaalada warbaahinta caalamiga acmaaq ayaa baahisay ee sawiro laga soo qaaday dagaalada kasii huraya deegaanka baaquusi kuwaasoo u dhexeeya ciidanka alleh oo taageero ka helaya allah iyo ciidamada shaydaanka oo taageero ka helaya huwanka casriga ah ee amerika allahu akbar haatanna dhankaas iyo khuraasaan alle fadligiisa ciidamada dowlada islaamka ayaa toogasho ku dilay wariye u shaqaynayay telefishin laga leeyahay xukuumadda kaabul xilli uu ku sugnaa gudaha gobolka qowsad ee bariga afghanistan allah ayaana ku mahadsan allahu akbar bishaar waxaa laga soo sheegaya xuduud beenaadka u dhexeeya ciraaq iyo suuriya in halkaas ay ka jiraan dabeylo culus kuwaasoo wato boor ama daruuro qariyay hawada waxaan rajaynaynaa allah inuu ka dhigo tii lagu halagay axsaabtii kusoo duushay magaalada madiina oo kale waxaad ogaataan dadka muslimiintow nasriga ama guush ina dhowdahay waxaan leenahay markii uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam xisarka ku jiray al'aana naqsuuhum walaa naqsuunana abada actaytu mafaatiix khazaa'ina kasri wa qaysar annasru qariib waashujaacatu sabru saaca Kalluun Sacid Derazoor waxaa la qaarijiyay mid ka tirsan ciidamada shabeelka k da kaasoo ku sugnaa tuulada Abu Xamaam ee nawaaxiga Hajiin ee Derazoor Allah ayaan ku mahadsan allahu akbar daadad aada u xoog badan ayaa ku dhuftay dalka saliibiyada ku canbaxay la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta ee loo yaqaano maraykanka gaar ahaan gobolka loo yaqaano nebraska sida ka muuqato sawirada la baahiyey ayaa muujinaya daadadka oo heebaabaya dhulka dhammaan waxaan allah ka rajaynaynaa inuu naga aqbalay ducada aan habeen walba weydiisan allah taasoo ah in uu halaago gaalada atanna new zealand wararka ka imaanaya dal gaaleedka new zealand ayaa sheegaya in la xiray eerboodka danyan sababta ayaa lagu sababeeyey in airbootka laga helay miinooyinka dhulka lagu aaso booliska dalka ayaa ku jira baaritaan falkan ayaa imaaday ayaa imaaday maalmo ka bacdi in nin gaal uu isla dalkaas ku dilay ku dhawaad afartan iyo sagaal muslimiin ah kuwaasoo sugayay salaada jimcaha haddana quraasaan allaa fadligiisa ciidamada amniyaadka khilaafada ayaa beegsaday cunsur ka tirsan sirdoonka dowladda ridee afghanistan kaasoo ku sugnaa magaalada kabul gaar ahaan xaafadda laba iyo toban loona adeegsaday hubka danandooriga u dhaco taasoo sababtay dhimashadiisa allah ayaana ku mahadsan haatana dhankaas iyo shaam wilaayada alkhayr talasaarashada allah kadib ciidamada khilaafada islaamka ayaa dabagal u sameeyey koox ka tirsan b k k-da kuwaasoo ku socdaalayay mandiqada dayaara ah shalay waxaana lagu beegsaday gaari noociisu yahay fuuri exbor taasoo sababtay dhimashada shan askari gaarigii la socdayna dhaawaca ku kale allah ayaana ku mahadsan isla shaam gaar ahaan raqa waafajin allah kadib ciidamada khilaafada ayaa beegsaday bar kontarool ay lahaayeen ciidanka b k k-da kaasoo ku yaala meesha loo yaqaano masracatul casana ee bariga deegaanka alkarama waxaana loo adeegsaday hobka wax shisho waxayna sababtay dhaabaca laba ka tirsan ciidanka halkaas ku sugnaa allah ayaana ku maadsan aan kusoo gabagabayno geerzuur fadligiisa khubarada qaraxyada dowladda islaamka ayaa miino la egtay gaari tiknika oo ay lahaayeen murtadiinta b k kda xilli uu ku dhex socdaalayay gudaha hajiin waxaana halkaas murtadiinta uga baqtay laba askari halka gaariga uu meesha ku burburay allah ayaana ku mahadsan mahadsanid walaalkaasi waxa uu ahaa walaalkeen abu oo inoo soo jeedinayay wararkii dowladda islaamiga oo aad kala socoteen idaacadda codkan saarta waa bahda idaacadda oo idin leh asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا